العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بإذن ربنا تبارك وتعالى waxaynu laqmayn doonaa risaaladan ina hor taalla iyadoo dhowr risaalo horena ay noo soo dhammaadeen waxay noo soo dhammaaday afar risaalo waa tii shanaad baan filayaa laba laamiyo laamiyat ibn ibnulwardi iyo laamiyat alcajam labada kitaaboo laamiye ahaa way noo dhamaadeen e, waxaa kale noo dhamaatay qasiidadii imaam aljurjaani ee miimiyada ahayd waxaa kale noo soo dhamaatay iyadna qasiidadii laysa alghariibu oo nuuniye ahayd risaaladan in hortaalla waxaa qoray ibraahim binu mascuud binu sacad alilbiriyi alundulusiyi magaciisu waa ibrahim binu mascuud ilbira ayaana loo nisbeeyaa andalusna u ahaa andalus wadanka hadda loo yaqaano sbain alandulusiyi daalka iyo laamka labadaba waa la gedi karaa labadaba waana la fadxin karaa sheekhu raxima allahu tacaala wuxuu dhashay markay hijiriyadu ahayd saddex iyo shan markay maraysay ayaa sheekhu raximah allahu u dhashay wa kaana shaaciran mujiida shaacir wuxuu ahaa nin gabayaaya gabayiisuna weliba aad iyo aad u wanaagsan yahay faqiihan faadila wuxuu ahaa sheekh faqiiha oo fadli badan zaahida weliba wuxuu ahaa sheekh zaahida ayuu ahaa wuxuu ka mid ahaa min asxaabi abi cabdillaahi binu abi zamniin ayaa uu ka mid ahaa qaadi ciyaad wuxuu odhanayaa kaana faqiihan mucadama wuxuu ahaa sheekh faqiiha oo la weyneeyo markaa shicirkiisuna waa muddowan weeyi risaaladanina hortaalla isaga ayaa iska risaalo kale oo liahli sanhaajo uu tiriyeyna taa lafteedana sheekhu isaga ayaa iskale marka insha allah tan ina hor taalla ayaan laqmayn doonaa sababtu sheekhu u tiriyey shuraaxda kitaabka sharaxay way isku khilaafeen marka culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen nadamahu libnihi nadmigan wuxuu u tiriyey inankiisii inankiisa oo abaabakar lo odhan jiray ayaa nadmigan ugu tiriyay ta'diiban lahu wa tahdiiba isagoo ku adbinaya ayaa gabaygan uu u tiriyey inankiisii sida culimo fara badanba ay sameeyaan shuraaxda barhkoodna waxay leeyihiin mayane nadamahaa lirajulin shaacirin hajaah wuxuu nadmigan u tiriyey nin gabaya ahaa oo sheekha caayey ayuu u tiriyey sheekh abu isxaaq magaciisana waxaa la odhan jiray ninkaa abubakar kadibna abu isxaaq wuu iska cafiyey wa wacadahu mawcidatan baliiqa wuxuuna ku waaniyey oo uu ku wacdiyey wacdi aad iyo aad u xeeldheer bacdu shuraxna waxay leeyihiin maya limuzaaminin lahu fi alabi wuxuu u tiriyey nin ay isku fac ahaayeen oo ay saaxiibba xagga alabka cilmiga kadibna tagayarat axwaaluhu ay isbadeshay fanqaaca can ariiqi hidaaya oo ariiqii waxa weeyaan saxda ahaa ka fara muruxsaday wainkharaqa fi ariiqi alghawaaya kadibna wuxuu u qoray risaaladan mudakiran lahu wa naasixan lahu wa waacidan lahu isagoo xusuusinaya ilaahay wacdinayana una nasteexaynaya taa doontid badha oo wa nafcu magacyo fara badan bay culimadu ku tilmaamaan ilaa shan magac alqasiidatu taaiya yidhahdaan culimada barkood oo qasiidatu taaiya waxaa loo leeyahay hoorsiga dambe ayaa ku dhammaanaya ta sidaa darteed maadaama ta ay ku dhammaanayso hoorsigaygu ta noqday alqasiidatu taaiya bay yidhahdeen qaarkoodna waxay yidhahdaan manduumatu ilbiri qaar waxay yidhahdaan qasiidatu tawba qaar waxay yidhaahdaan alxaru calaa alab lcilmi qaar waxay yidhahdaan wasiyatu naasixin inta magacba culimmadu waa ay ku tilmaamaan marka waxaynu ka qaadanaynaa laba arin ka koowaad waxa uu yahay cafwu shaykhi sheekhu cafiga u bixiyey waayo isaga oo caayay caybkumu jawaabin wuxuu ku dhaqmay wlkaadimiina alghayda wlcaafiina can innaasi wallahu yuxibu lmuxsiniin isagoo caybkumu jawaabin iyadoo bacdu shuraax ay yidhaahdeen nin caayi u tiriyey isagoo caygumuu jawaabina cafi buu la yimid waxaa kaleynu ka qaadananaa ikhlaasu sheekh ikhlaaskiisii sababta oo ah, ah risaalada kale lagu caayo lama hayo laakiin maxayna hor taalla tii loogu jawaabay oo naseexaa saa darteed imaamu malik waa kii lahaa maa kaana lilaahi daama watasal wamaa kaana ligayri illaahi zaala wadmaxalla markii imaamu maalik muwaa uu qoray ayaa culimo fara badan haddana muwa ay kasoo daba saareen kadibna waxaa lagu yihi muwaa'ayo fara badan baa la qoray wuxuu ku jawaabay imaamu maalik maa kaana lilahi daama watasal wamaa kaana ligayri illaahi zaala wadmaxalla wixii dar ilaahaya unbaa sugnaanaya wixii ligayrilaahi ihi daaqadu ka baxaya markaa risaaladu aad iyo aad bay u caan baxday bal culimmadu waxay ku dardaarmi jireen dalabadu in ay xifdiyaan baxarkay ku bixi doontaa waa baxarka loo yaqaano baxrulwaafir wafir ayay ku baxaysaa waa mufaacalatun mufaacalatun mufaacal mufaacalatun mufaacalatun mufaacal intaasay ku baxaysaa markaa qasiidada sida aynu tilmaanay waxay koobsanaysaa nasaaix iyo wasaaya iyo adaab qofka muslimkii aanu ka maarmahayn waayo waa zaadkiisii iyo sahaydiisii gaar ahaan qofka daalibulcilmiga ah iyada oo weliba ay sidaa tahay sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu ku bilaabay mawciduu ku bilaabay si quluubtu ay u jilicdo nafuhuna ay u khushuucaan uguna diyaargaroobaan waanada iyo waxa ka dambeeya ee soo socota waan yar qaadi doonnaa inta hore in laqmayn doona insha allah waa mufaacalatu mufaacalatu mufaacal mufaacalatu mufaacalatu mufaacal mufaacalatu mufaacalatu mufaacal mufaacalatu mufaacalatu mufaacal tafutu fu'aadaka alayaamu faatan watanxitu jismaka saacaatu naaxta watadcuuka almanuunu ducaaa siibiqiin alaa yaa saaxi anta uriidu canta أراك تحب عرسا ذات خيدرين أبت طلاق هل لك يا صباتا تنام الداهر ويحك في غطيطين بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو وجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك طريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نافعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت والعضب المهند ليس يعنبو تصيب به مقاتل من أرادت وكنز لا تخاف عليه اللصان خفيف الحين ليوجد حيث كنت يزيد بكاثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شدات فلو قد ذوقت من حلواه طعمان لأثرت تعلم واجتهات ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خذل بزينتها كليفت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن ضمت ولا شريبت فواذبه وخذ بالجد فيه فإن أطاكه الله انتفعت وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت wuxuu yidhi naadimku tafutu fu'aadaka alayaamu fataa watanxitu jismaka saacaatu naxtaa tafutu waxaa jajabinaya fu'aadaka qalbigaaga waxaa jajabinaya alayaamu maalmaha ayaa jajabinaya fatan jajabin ayay jajabinaya wa tanxitu waxa dhuubaya oo qoraya jismaka jirkaaga waxa dhuubaya oo qoraya asaacaatu saacadaha ayaa qoraya naxtan qoritaan ayay qoraya sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu cabiray jumla ficliya oo wuxuu ku bilaabay fatta mudaariceegii fati waa ficil mudaacafa oo mucaddaa ah. mudaariciisu waa yafutu ama tafutu waxayna tusinaysaa jumlada ficliyadihi tajadud iyo xuduud oo wax soo cuscusboonaanaya markasta oo iska daba imanaya markaa fatiga waxaa la dhahdaa waa addaqu waalkasru waa shayga oo la jejebiya la dhahdaa fati fu'aadakana waa qalbiga loo jeedaa fatanna waa masdarun muakidun licaamilihi in wey naxtigana waxaa la dhaahdaa waa qoritaanka isaguna shayga in la qoro ayaa la dhaahdaa xagga luqada istilaaxana kelmado fara inta laysku keekeeno kelma yar gaaban laga soo saaro bismi illahi araxmaan oo kale iminka basmala alxamdu lilah xamdala ku tacriifiyaan o dhahdaa naxtiga naxtan dambana waa masdarun muakidun licaamilihi khulaasadu wuxuu noqonayaa muruuru layaami yatawalladu min dacfi alinsaan maalmuhu maritaanka ay ku marayaan waxa ka dhalanaya insaanku inuu daciifo oo uu tamardaroobo taas baa ka dhalanaysa marka wuxuuna xusuusinayaa mawdka iyo geerida taasi oo maanta in fara badan oo ka ihii ay hilmaameen ama ay ka mashquuleen iyo yaqiinta dhabta ah ee in fara badan oo hayru muwafiqiinihi ay ka mashquuleen culimada qaarkood waxay leeyiin wuxuu talmiixinayaaba aayaddii qur'aankii falaa tacjal alayhim inamaa nacudu lahum cadda aayadda qur'aanka oo ibnu cabaas wuxuu leeyahay nacudu anfaasahum fi dunya kamaa nacudu siniihim ilaahay wuxuu leeyahay buu leeya looga jeeda aayadda waxaanu tirinaynaa anfaastooda iyo neefaha adduunyada ay ku neefsanayaan ay hore usoo tuurayaan dibna ay u jiidayaan sidaanu u tirinayno sanadaha ay noolaanayaanba bacd culamaana wm waxaa la tirinaya waa laxadaadka bacd culamaana wm waxaa la tirinayaa waa saacadaha wey waatay bacdu salaf yidhaahdeen ina alleyla wanahaara yacmalaani fiika facmal fiihima habeenka iyo maalintu iyagaa kugu shaqaynayo intan huleekaysiiye adiguna dhexdooda khayr dhigo waata xasan lbasri loo nisbeeyo bacd culamaana ay u nisbeeyaan saxaabigii loodhan jiray abu darda iyo bna aadam inamaa anta ayaam kulamaa dahaba yowmu minhaa dahaba bacdu ina aadamu aduu maalmaa tahay mar kastaoo maalin kamidii ay ku dhaafto jidhkaagii wax ka ayaa tegey wa yuushiku idaa dahaba bacduka an yadhaba kulluk waxaba dhow mar barhkaa haddii uu tago dhammaantaana in aad tegtid wa anta laa taclam adigoo se adigu aan dareensanayn facmal falyowma wala walaa xisaabun wagadan xisaabun walaa camal camal fal oo maanta shaqee waayo maantu waa maalin shaqo xisaabima taalo berita xisaabbaa kaa dambaysa camalkiina waa go-ay taas buu talmiixinaya marka tafutu waxaa jarjaraya oo googeynaya oo burburinaya fu'aadaka qalbigaaga al ayaamu maalmaha ayaa burburinaya fatan burburin maalinba wax gaaray kuula imanaysaa maalin waad faraxsan tahay maalinna waad werwersan tahay maalin waxbaad laadahay maalin waxbaad heshay maalinba weji gaara ayaa kala kulmaysaa wa tanxitu waxa qoraya oo dhuubaya jismaka jidhkaagana asaacaatu saacadaha ayaa dhuubaya naxtan dhuubitaan bay dhuubayaan ninkaagi xoogga ahaa dib baad u noqonaysaa markao dib baad u guranaysaa waxaa ku dhuubayaana waa maxay waa saacadahan iyo daqiiqadahan ku maraya wuxuu yidhi araaka watadcuuka almanuunu ducaaa sidqin alaa yaa saaxi anta uriidu anta wuxuu yidhi watadcuuka waxa kuu baaqaysa oo ku yeedhaysa almanuunu geeridaa kuu yeedhaysaa ducaaa sidqin yeedhma dhaba ayay kuu yeedhaysaa geeridu ey taquulu waxay leedahay alaa baraaruga yaa saaxi saaxiibkayow anta adiga ayaan uriidu rabaa anta adiga ayaan rabaa waa tawkiidiyo damiirkaasuu soo laba wuxuu yidhi naadimku waxaa kuu dhawaaqaysa geeridii baa kuu yeedhaysaa weliba yeedhmooyinku wa ay fara badan yihiin yeedhma dhabay kuu yeedhaysaa waxaynanu ka qaadananaa waa masdarun mubayinun linawci caamili wa tadcuuka almanuunu ducaaa sidqin waxay ku leedahayna waa maxay adigan ku rabaa cid kale uma jeedo adiga laftaada ayaan rabaa idan falmowtu qariibun min alinsaani falaa mahradu minhu geeridu insaanka waa ay u dhowdahay meel uga cararaayna waxa weeyaan ma jirto marka almanuun waa almowt magacyo fara badan bay geeri u leedahay almaniya ka almuna baa ka ashucuub baa ka mida asaan baa ka mida alwafaa way fara badan tahay magacyo fara badan bay leedahay alaa yaa saaxi alaadaasi waa xarful istiftaax waa baraarujin xarafkii lo odhan oo waxay faa'iidaysaa tufiidu tanbiiha saamici ilaa maa yulqaa ilayh qofkan saamicee ku dhegaysanaya ayaa waxa weeyaan ku baraaruj laleeya waxa lagugu soo tuurayo waxaa laguu sheegay u baraarug baa lagu leeyahy marka ala baraarug wey yaa saaxi saaxidani waxa weeyaan waa la tarkiimiyey marka la tarkiiminayo munaadahana shardi buu lahaan jiray inuu calam yahay calam maa hadda waa sifo waa shaad laakiin halkii calamkun baa laska marya waatimulxalan ku marnay wa qowluhum fii saaxibin ya saaxi shadda limacnan fiihi biistilaaxi inta dambana jumladunbay sii adkaynaysaa marka isticaaro makniya wixii la odhan jiray baa ku jirta meesha oo geeridii buu ku shabahayaa insaan u dhawaaqayo saaxiibkii kuna dhegan oo aan ka faaruqayn waman alaxa fi alabi adrakahu walow bacda xiin qofka ku celceliya alabka iyo raadintana waa haleelaa walow muddo kadib ba ha ahaatee marka maalin kasta si albaabka kugu garaacayso ay kuleedahay waxa weeyaan adaanku rabaa maalinunbay ku qaban wey marka maalinunbay he ku qabani culimada qaarkood waxay ah saaxigan waa min saxaa yasxuuyo saaxibba kama iman ee waa miiraansigii weeye saxaa yasxu saxwan laakiin kaa hore ayaa loo badan yahay marka geeridu waa midun laakiin waxa kala dudwani waa sababaha ruuxuu ku geeriyoonayo weeye faman lam yamut bisayfin maata bikayrihi tacadadat ilasbaabu walmowtu waaxidu qofka aan seef ku dhiman ee moodayo in seef lagu dhinto wax kale ayaa ku dhiman waxaa tacaduday waa asbaabta geeriduse iyadu waa halkii uun wa tadcuuka waxaa kuu baaqaysa almanuunu geerida ayaa kuu yeedhaysa ducaaa sidqin yeedhmadhaba ayay ku yeedhaysaa ay taquulu waxay leedahay alaa baraaruga yaa saaxi saaxiibkayow anta adiga ayaan uriidu rabaa anta adiga ayaan rabaa beydkaana geerida ayuu nagu xusuusiyey labadaa beyd araaka tuxibu cirsan daata khidrin abadta alaaqa hallak yaa subataa wuxuu yidhi araka waxaan ku arkaa waa ciddii uu u tiriyey nadmigaynu horey u baraarujinay ama inankiisa ah ama saaxiibkii ama kii cayba araaka waxaan arkaa weli waxay u badan tahay inay tahay nin saaxiib la ahaa oo xagga dambaan ku gaari doonaa wa kunta macasibaa ahdaa sabiila famaa laka bacda shaybika qad nakadta waxaynu ka fahmaynaa inay isku asxaab ay ahaayeen araaka waxaan ku arkaa buu yidhi tuxibu inaad jeceshahay cirsan aroos inaad samaysatid inaad jeceshahay ayaan ku arkaa buu yidhi cirsigaasoo daata khidrin dahaaru saaxiiba cirsigaasoo abata ay jareen alaaqahaa ay alaaqa daati lkhidri taa tahaadhka u saaxiibkaa ah furitaankeeda al akyaasu dadkii caqliga badnaa battan jaritaan ay jareen cirsiga labada waa lagu idlaaqa aldakaru wlunha labada waa lagu idlaaqaa khidriga waxaa la dhahdaa waa naaxiyatun fi lbeyt yutraku calayha sitru waa qeyb guriga ka ah oo waxa weeyaan sutro loo sii oo waxa weeyaan gabdhuhu halkaasay joogi jireen waagii hore kamayna soo bixi jirin abatta waa ficil rubaaciya abatta yubittu wey macnaheeduna waa bimacnaa qaacahu ulaaiguna waa lamidu ulaaiguna waa bimacnaa qaacahu oo waa batta isna batta iyo butu fadu tacadii bikasrin xabahu wacidaa wajhayni harra wacallahu calala wabatta qacan batana waa la midu marka ulaaiga rubaaciga macnoogu labaduba waa bimacnaa qaaan wey alakyaas waa jamcu kayis weeyaan waxaana loo jeedaa alcaaqil alfain annabiih allabiib waa qofka caqliga badan weeyaan kayisku bata dandambana waa masdarun muakidun licaamilihi un wey marka wuxuu uga jeedaa waa fitnat dunya wa shahawaatuha gabadh ugama jeedaankan wuxuu uga jeedaa waa fitnat dunya wa shahawaatuha waxaad rabtaa waa adduunyada waxa weeyaan dee fitnadeeda iyo shahawaadkeegiiyo war waxaa iska rabo waxaa iska jir ee caruusad caadiya gabadh caadiya ugama jeedo adduunyadii buu ku shabahaya gabadh uu ku shabahaya waxaana ku soo arooray tasiidka lagu zaahido adduunyada dhexdeeda iyo xaqiiqadeeda caddaynteeda aayaad fara iyo axaadiis fara hal xadiis baan soo qaadanana rasuulku wuxu uhi sal allahu alayhi markii la weydiiyey can akyas innaas akramihim wuxuu ku jawaabay oo uu yidhi akaruhum dikran lilmowt waashaduhum isticdaada lah ulaaika hum lakyaas dahabuu bisharafi dunya wa karaamati laakhira ibnu maaja baa soo saaraya imaam albanina waa taxsiininaya waa kuwa ugu faraha badanla xusitaanka ay geerida xusayaan waa kuwa ugu adag diyaargarowga ay geerida u diyaargaroobayaan kuwaasi iyaga uunba aggeesiyo waxay la tegeen sharaftii adduunyada iyo karaamadii aakhiro imaam shaafici waxaa loo tiiriya isna inuu yidhi ina lilahi cibaada futana طلqوا الدuنيا وhاafوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعماal فيha sفنا abyaadaasi ayaa isaguna loo tiiriya markaa wuxuu abyaadan ku tilmaamaya keliya waxa weeyi fitnaة الdunya wa shahawaatuha ruuxu inuu iska ilaaliyo oo xaalkeedu mar adduunyada hadii uu sidaa yahay qofka mukalafka ah waxa xaq ku ah inuu naftiisa ula maro dadkii akhyaarta ahaa halkii ay la mareen dadka caqliga iyo inta dheer arkayay halkay mariye nafahooga inuu isaguna ula maro inuu u diyaargaroobo liyowmi raxiil inuu u diyaargaroobo liyowmi ljaliil araaka waxaan ku arkaa buu yidhi tuxibu inaad jeceshahay cirsan caruusad inaad jeceshahay caruusadaasoo daata khidirin dahaadh u saaxiiba oo cisigaynu ka sifayna gabadhaasoo abadta ay jareen alaaqahaa ay alaaqa daati lkhidri taa tahaadhka u saaxiibkaa furitaankeeda al akyaasu dadkii caqliga badnaa batan jaritaan ay jareen adduunyadun buuna uga jeedaa uu ku shabahaya tanaamu dahra wayxaka fii khatiitin biha xataa idaa mita intabahta fakamdaa anta makhduucun waxataa mataa laa tarcawi canha waxataa wuxuu yidhi tanaamu waad seexanaysaa addahara wakhtiga oo dhan baad seexanaysaa wayxaka hoogaage fii qatiidin xaalo aad ku sugan tahay khuuro biha ay fiihaa adduunyada dhexdeeda aad ku khuurinaysid xataa idaa midta markaad dhimato ayaad intabahta baraarug markaad dhimato ayaad indhaha kala qaadi addahra wuxuu uga jeedaa waa awqaatun mutawaaliya waa wakhtiyo israacraacsan oo xidhiidhsan wayxaka waa kalimatu zajrin weeye Ah, waa kelimatu raxma weeyi waxay ka timaadaa min almushfiqi qofka dhimrinaya waxaa khilaafsan waylaka waa kelimatu cadaaba waxay ka timaadaa min almutawaci labadoodaba ficil baa lagu nasbiyaa mudmar marka wayxa ka la idaafaynaya xada waa la fadxiya laakiin haddee la rafciyo ama la nasbiyo waxa weeyaan waa layska tanwiiniyaa oo rafciyo nasb ku banaan yihin baa loo ra wayxun iyo wayxan baa laska fii aiiin alaiid waa masdaru aa naaimu qofkii hurday baa khuuriyey wey waa sawtu naaimi almustaqiqi fi nawm qofku markuu hurdada ku talax taga uu khuuriyo ayaa khaiid la ydhahdaa alkhaiiu wاshakiiru wاlkhariiru wاnakhiiru macnaahuma waaxid intaasoo dhanba waa isku wada macno wey bihaana bimacnaa fiiha baa loo jeedaa mitta iyo mutta waa qiraa'ataani sabciyataani mitta iyo mutta haddaynu mitan idhaahno waa min baabi facila mitta waa min baabi facila waa yamaatu mudaaricin yamaatu mawtan haddaynu mutan idhaahnana waa min baabi facala yamuutu mawtan markaa intaasaad ku kala garanaysaa damada iyo kasradaad ku kala garanaysaa haddaad minta tirahdid waa min baabi ficil haddaad mutta tiraahdidna waa min baabi facalo wey wuxuu leeyahay oo abyaatan uu kaga waramaya oo uu ku caddaynaya in fara badani khafladda ay ku sugan yihiin ee ay ka moogan yihiin xaqiiqada adduunyada maqsuudku ma aha beydkan afraadu ku sheegaya noomka noomkii xaqiiqada ahaa ugama jeedo ee wuxuu ka cabiraya oo uga jeeda khaflada iyo mooganaanshaha waayo qofka haafilkaa ah ee moogan noloshiisu waa hurdo wuxuuna ka hurdaa xaqiiqada waayo waa noloshiisu waxay tahay inuu u iisho raaxo inuu ka fadhiisto camalkii naafic ahaa ee anfici lahaa sidaa darteed ayay geeridu u noqotay marka isaga loo fiiriyo soo jeeditaan bay noqonaysaa iyo intibaah baraaru marka isaga xaggiisa loo fiiriyo waxay talmiixinayaan wuxuu talmiixinayaa bay yidhahdeen xadiidkii annaasu niyaamun fa idaa maatuu intabahuu waa xadiis bay idhahdaan xadiis maa laa asla lah buu leeyahy imaamu alalbani waxaa loo tiiriyaa loo nisbeeyaa caliy bnu abi aalib bacd culamaana suhayl eh, sahl atusturi bacd culamana sufyaan athawi markaa xadiinimo laa asla lah buu leey imaam albani annaasu niyaamu dadku way hurdaan faidaa maatuu intabahu markay dhintaan bay baraarugayan markay dhintaan ayay baraarugayaan waa ka ibnulqayim yidhi raximah llah falstiqaamatu wtawbatu tucaddu yaqadatan wamaa qablaha yucaddu nawma iyo toosnida ruuxu inuu ku dhaco wadada toosan iyo towbadda dunuubtii uu galay uu ka soo noqdo waxaa lagu tiriyaa yaqada ah, soo baraaru wixii ka horeeyeyna waxaa lagu tiriyaa hurdo hurdo ayaa lagu tiriya saasuu odhanaya ibnulqayim xataa idaa midta intabahta waata soomaalidu tidhaahdaa wan weyn indhihiisu yaa labadiisa indhood samada ma arkaan ilaa la gawraco sooma markaa maalin alla maalin intaa u dhinto ayuu baraarugayaa wey tanaamu waad seexanaysaa buu yidhi addahra waktiga ayaad seexanaysaa wayxa ka hoogaage fii qatiidin xaalo aad ku sugan tahay khuuro bimacnaa khaflad biha ay fiiha adduunyada dhexdeeda aad khuurinayso xataa idaa midta markaaad dhimato ayaad intabahta baraarugi fakamdaa anta makhduucun waxataa mataa laa tarcawi canha waxataa fa kam imisa ayaa dadaa yaadaa kanow anta adigu makhduucun mid la khiyaamayo oo la dagayo aad tahay wa xataa madkhuulkii ay gelaysa baa ka go-an ka fahmayna xataa laa tarcawiya xataa laa tarcawiya anha xataa laa tarcawiya ilaa xilima ayaanad ka hadhayn canhaa adduunyada mataa laa tarcawi xilima ayaanad ka fuqayn oonad ka hadhayn canhaa adduunyada waxataa laa tarcawiya canha xilima ayaanad adduunyada ka hadhayn marka labada xataaba madkuulkay gelayaan waxaynu ka fahmaynaa mataa laa tarcawi kamtu waynu garananayo laba may noqotaa ama waa khabariya ama waa istifaamiya markaa tani waa tii istifaamiyad ahayd weeye daadaa laba arrimood baa ka go'an xarafkii xarfu tambiiha ee haadaadaha wuu ka go'an yahay xarfu nidihii oo yaina waa ka go'an yahay in laga gooyo xarfu tambiihi wuu iska fara badan yahay isagu laakiin in laga gooyo xarfu nidaha waa qaliil ah, ibnu hishaam sideed meelood buu sheegaa kitaabkiisa fi tawdiic uu ku tilmaamo oo ay mamnuuc tahay ya-da in laga gooyo waxaa ka mid a ah daa oo ismu ishaara ah, wain taqul yaa yo haada ma banaan in la gooya laakiin waxaa la odhanaya yuktafaru fii baabi lidiraari maa laa yuktafaru fii baabi khtiyaar baabidiraar hadda waa daruurtu nadmi sooma waxa la dhaafaa waxaan la dhaafin baabka ikhtiyaarka ee doorashada taas baa lagaga jawaabi yaada in la gooyaana iyadu way bannaan tahay meelahan mooyaane faxadfuyaa yajuusu fi nidaai ka qawlihim rabbi stajib ducaai ircawaha waxaa la dhahdaa tarcawi bimacnaa takufu canha wa tamtanicu wa tarjicu bay la macno ka hadhaysaa oo kafladan aad ku sugan tahay aad kasoo dhexbaxaysa ircawa shasu can hayihi shaksigiibaa ka laabtay oo ka noqday baadinimadiisii bimacnaa kafa uu ka joogsaday wey marka tarcawidanna waxay ka timiday ircawa ixmara biwadni ifcalla laakiin laba qaacida meesha ku dooday qaacidadii loo yaqaana qaacidatu qalbi ircawawa oo ka dambaynu u bedelanaa alif sida yada loo qodo ircawaaq iyo qaacidadii loo yaqaanay qaacidat lidqaam oo aan laisdhexgelin kadibna waxaa la ihmaaliyey qaacidada ah qaacidatu idqaamka maxaana la baaqi yeelay qaacidat qalbi ircawaabaska odhansa marka ircawaha odhan sida exmaro oo kale waxaad ka eegi kartaan uma ircawaa walirubaaci waaxidu kadaxrajat lakin ida yujaradu sharxu lkariimi latiif sharxu urjuusat tasriif beydka toddobaatan iyo sagaal kitaabkaas iska eegi kartaa wuxuu yidhi marka fa kam imisa ayaad daaya daakanow anta adigu makhduucun mid la khiyaamayo aad tahay wa xataa laa tarcawiya goorma ayaanad ka hadhayn canha adduunyada mata laa tarcawi goorma ayaanad ka hadhayn canha adduunyada wa xataa laa tarcawiya goorma ayaanad ka hadhayn canha adduunyada markaa ficilka markaynu xataada daba dhigno dee mansuubuu noqonaya mansuubun bian mudmara wujuuban bacda xataa sidaasu kaa noqon abaa bakrin dacawtuka low ajabta ilaa maa fiihi xaduka low caqalta ilaa cilmin takunu bihi imaama muaacan in nahayta wain amarta magaciisibu u dhawaaqa marka kunyadiisa kunyadiisibu ugu yeedhay wuxuu yidhi abaabakrin yaa abaabakrin abaabakarow dacawtuka waan kuu yeedhay low ajabta haddii aad i ajiibi ood ii dhega nuglaan alla ilaah waan kuu yeedhay ilaa maa ay fiihi ay kaainun fiihi maaga dhexdiisa uu ku sugnaaday xaduka dheeftaadu low caqalta haddii aad caqli leeda wax garan ood wax kasi shay guushaada oo dhanba ay ku jirtaan kuugu yeedhay ilaa ilmin cilmi baan kuugu yeedhay ilaa cilmin ey adcuunka waxaan kuugu yeedhayaa ilaa cilmin cilmi baan kuugu yeedhayaa cilmiga oo takuunu aad ahaan adigu bihi ay bisababihi cilmiga sababtii imaaman hogaamiye aad ku ahaan imaamka oo mutaacan la yeelo innahayta hadii aad wax reebto uicta waa lagu yeeli wa in amarta haddii aad wax amartana uicta waa lagu adeeci waa lagu yeeli cilmiga caynkaasa ayaan kuugu yeedhay marka wuxuu ugu mideeyey kunyadiisii dacaa bikunyatihi waayo kunyada oo lasugu yeedho taladuf baa ku jira bay culimadu haddee laqabka lagugu yeedhana tacni ku jira sababtoo ah, eh, laqabku inta badan caybu u badan yahay laakiin kunyada waxaa ku jira taladuf ukamihi xiina unaadiihi liukrimahu walaa ulaqibuhu wa sawatu laqabu shaacirkaas sidaasuu leeyay kunyadiisaa kunya waan u kunyeeyaa buu kunyadaan ugu yeedhaa markaan doonaya inaan maamuuso laqabka uguma yeedha buu yidhi waayo xumaantuba waa laqab oo dhan buu yidhi xumaantuba laqab weeyi buu yidhi markaa wuxuu yidhi abaabakarow ama inankiisii ahaaba ama saaxiibkiiye waxaan kuugu yeedhay buu yidhi haddii aad yaajiibi ood ii dhega waxaan kuugu yeedhayna waa shay dheeftaadu ay ku jirto adduunye iyo aakhirada wuxuu sii dabadhigay weliba waa haddii caqli buuran aad leedahay ood waxila garanaysid waa arrin aad iyo aad u muhiima xadka waa dheefta wey waa alxadu annasiib wa yakunu haaliba min alfadli waalkhayr sida badankaana xadku wuxuu noqdaa waxway khayrka iyo fadliga wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim ilaa cilmin makamaadaasi waa mawsuulo weeyi fiihi xaduka jumlada ismiyada ah baa siladii unoqonaysa caaidkuna waa fiihi damiirka ku jira ilaa cilmin waxa kuu banaan aad dacawtu ficil aad ka fahmaysid inaad ku tacalujisid oo tirad adcuuka inaad tirahdo iyo inaad ka badashid jaariya majruurka hole oo tidhaahdi ilaa cilmin cilmi baan kuugu yeedhay maadi buu kaa noqon marka haddi agga hore ka badashid haddaad ficil usoo qadartidna ilaa cilmin cilmi baan kuugu yeedhaya dee ficilkaad keentay baad ku tacalujini imaambaad ku noqonaysaa imaamku waa man yuqtadaa bihi sooma imaam waa maxay waa lagu daydo wey aslu luqahan markii hore waxaa loo isticmaalaa imaamku ama yo umubu ka yimid waa qasdiga wey laakiin waa loo isticmaali karaa oo wuu ku yimaadaa bimacna taqadum amahum bimacnaa taqadamum wuu hormaray wey haddii aad wax reebto iyo haddii aad wax amartaba waxaa taala ficlu shardigii labada dhinacba waxaa ka go jawaab shardigii in nahayta uicta wa in amarta uicta buu noqonaya xagga hore inu ka fahmay cilmiga markaa wuu tankiiriyey sababtuu u tankiirinaya waa wenya wuxuu daba dhigay waa nakiro la takhsiisiyey oo lala xidhiiriyey cadad fara badan oo fadaa'ila wuxuuna ku dhacayaa markaa cilmigii sharcigaabuu ah ku dhacaya imaamada fidiin ihi waa shayga ugu weynaa ay ku ducaysteen cibaaduraxmaanku ah, wajcalnaa lilmuttaqiina imaama ah, ariiqat limaami fi diin siday culimmadu tilmaamaan aayadda qur-aankaa wajacalnaa minhum aimata yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun sida sheekh islaam ibnu taymiya uu rajaxayo culimo fara ka soo qaataan bisabri wlyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiin aayaddaas baana laga qaatay sabir iyo yaqiin baa lagu gaadhaa inaad imaam ku noqotid waxa weeye diinta cali bn abi aalibna waata loo nisbeeyo malfakru ila liahli lcilmi inahumu cala lhuda liman istahdaa adilaau waqadru kuli mri'in ma kana yuxsinuhu wاljaahiluuna lahli lcilmi acdaau fafuz bcilmin tacish xayan bih abada annaasu mawta waahl lcilmi axyaau faanba umu ahaanin ilaa dadka ahlulcilmiga mooyaane iyagunbaaba faani kara waayo iyagu waxay ku sugan yihiin hanoon cidda hanoon doontana iyaga ayaa tusiya ruux kasta qadarkiisuna waa waxa uu wanaajinayo dadka jahliga ku sifiisanna dadka ahlulcilmiga cadowbay u yihiin hadaba waxaad ku guulaysataa cilmi weligaa waxad ahaani ood noolaan adiga oo nool waayo dadku waa bakti buu yidhi dadka ahlulcilmiguna waa axyaa waa kuwa nool buu yidhi cali bin loo nisbeeya waxaa cilmiga ugu filan sharaf kafaa bilcilmi sharafan an yaddaciyahu man laa yuxsinuuh cilmiga waxa sharaf ugu filan waxa weeye inuu sheegto cidaan wanaajinin haddaed jaahil ku tirahdid waa ma kala baxaysaan laakiin isan kuba sifaysna haddaed tidhahdid waa shiikh waa hawsh waa kama dhibcaan wey marka intaasaaba cilmiga ugu filan sharaf ugu filan wuxuu yidhi abaabakrin abaabakrin ya abaabakrin abaabakarow dacawtuka waan kuu yeedhay low ajabta haddii aad yaajiibi ilaa ma ay ila ladii kiibaan kuugu yeedhay fiihi maaga dhexdiisa uu ku sugnaaday xaduka dheeftaadu low caqalta haddii aad yeelan ilaa cilmin cilmi baan kuugu yeedhay cilmiga oo takuunu aad ahaani bihi ay bisababihi cilmiga sababkii imaaman imaamad ku noqon hogaamiye imaamka oo mutaacan weliba la ateeco oo taladiisa la qaato aan laga hor iman ina hayta aad wax diiddoo tiraadi waxaan daaya sharciaan markaad u eegtide uicta waa lagu ateeci wa in amarta haddii aad amartidna uicta waa lagu yeeli marka waxa weeyaan cilmi halka aad ku gaadhaysid ayaan kugu yeedhay buu kaana waxa lagu gaadhaa uu sa aynu tilmaanay de waa cilmiga cilmi wey wayajlu maa bicaynika min khishaaha wayahdiika ariiqa idaa dalalta wayajlu waa faydayaa ay huwa cilmigu maa ayma ladika ayuu faydayaa istaqara ku sugnaaday bicaynika ishaada ku sugnaaday oo min khishaaha ay min khisha alcayni isha dahaadhkeeda xaalada uu yahay wayahdii waa hanoonin huwa cilmigu ka adigu hanoonin aariiqa jidkuu kugu hanoonin idaa dalalta markaad duntada aanbatid cilmiga ayaa kusoo hagaya oo jidka kugu soo celinaya wa taxmilu waxaad ka xambaaran minhu ay min alcilmi cilmiga xaggiisa waxaad ka xambaaran taajan taaj ka xambaaran fii naadika fagaarahaaga dhexdeedaanad ku xambaaran wayagsuuka waa ku huwin wayagsu waa huwin huwa cilmigu ka adiga aljamaala qurux buu ku huwin idaa cariita aad qaawismantid isaga ayaa qurux ku huwinaya yanaaluka waa ku soo gaadhayaa nafcuhu ay nafculcilmi cilmiga dheeftiisu waa ay ku soo gaadhi maa muddada ayay ku soo gaadhi dunta a tahay xayan mid nool wa yabqaa waa hadhi dikruhu ay dikrulcilmi cilmiga xuskiisa iyo sharaftiisu laka adiga ayay ku hadhi in dahabta haddii aad dhaadhacdana cilmiga sharaftiisii ayaa ku hadhi wayajluu bimacnaa yakshif wey yudhib maa bicaynika wax isha kaa saaran ayaa waxa weeyaan uu kaa saaraya jallaa canhu ay kashafahu wa adharahu bay la macno tahay weeyaan alqia waxa weeyi maa yujcalu fawqa shay waxa shayga la dul saara ee daboolka ayaa la ydhahdaa maxay hishaa kutubta qaarkoodna waxa ku qoran min cashaaha waa habeenaday noqonaysaa marka isha habeenadeed weliba wuxuu kugu hanooninaya ariiqa marka aad ka ambatidna isaga ayaa ku soo celinaya cilmi wuxuu yidhi waxaad ka sidataa cilmiga minhu cilmigay unoqonaysaa markaa mintaasi ama ibtidaayay kuu noqon ama tacliiliya labadaba minhu cilmiga xaggiisa ama minhu ay min ajlihi cilmiga darti wey naadiga waxaa la dhahdaa almakaanu lmuhayi lijuluus lqowm meesha raggu ay iskugu yimaadaanay ku wada sheekaystaan baa la dhahdaa annaadi waa golaha wey taajku <clears throat> maa yusaaqu lilmuluuki min adahabi waljawhari waa waxa loo sameeyo boqorada dahab iyo jawhar baa laga sameeya yanaaluka naala shayu fulana bimacnaa wasala wey lan yanaala laaha luxuumuha wa yabqaa dikruhu dikrigu waa asharafu walfakru wey waa sharafta iyo in dahabkana wuxuu uga jeedaa waa almowt oo fa huwa adahaabu aladii laa cawdata minhu waa soo noqoshada waa tegitaanka soo noqosho dambe ayna ka dambaynin taas baa la dhahdaa <clears throat> marka wuxuu ku tilmaamayaa beytkaa sideedaad cilmigu wuxuu faydayaa daboolka jahliga ee indhahaaga saaran ee idin kala teeday adiga iyo aragtida xaqaad arkaysid cilmiga ayaa faydaya waana caynulbasiira qofka lagu arsaaqaa caynulbasiirana wuxuu arkayaa hayrkii waxaanu arkayn fainaha laa tacma absaaru walakin tacma alquluubu alatii fi suduur waa ka ibnu kaiir odhanaya laysa alcamaa cama albasar wainama alcamaa cama albasiira tanaad weydid maaha waa ta qalbigood weydid indhaliyadu waa taa wey ta u weyn waa ta fawaaidda cilmiga waxaa ka ee adduunyada uu kaga duwan yahay annahu xaafidun lisaaxibihi can izayr wuxuu ku yidhi wayahdiika ariiqa idaa dalalta sooma isaga ayaa saaxiibkii ka ilaalinaya inuu ambado oo u waxa ku hortaagana ku hagaya waa cilmiga caasimun lahu min adalaala baadida isaga ayaa ka ilaalinaya haddii wadadii saxda ahayd uu ka inxiraafana rad cilmuhu maxaa soo celinaya cilmigiisiibaa soo celinaya ibnu mubaarak wuxuu yidhi alabna alcilma lidunya fadallanaa calaa tarki dunya waxaanu u doonnay buu yidhi cilmiga adduunya darteed kadibna cilmigii laftiisii baaba na tusiyey inaynu adduunyadaba iskaga tagno u fiirso marka waxa ku hagaya waa maxay waa cilmiga sufyaan thawrina waata laga soo naqliyo tacalamna alcilma ligayr illaahi faabaa an yakuuna ila lilahi cilmiga waxaanu u baranay ligayr illah niyadu waa khatar marka hore moogta waa khatar wey kadibna isagiibaaba diidaba inuu ilaahay u ahaado mooye markaa waxaa ku hagaya ee waddada toosan kugu hagaya waa cilmiga wey dikriguna sida aan tilmaanay waa sharafta weeyaan kutubta qaarkoodna waxaa ku qoran ukruhu kolkaa ikriguna wuxuu noqonayaa unkayd buu noqonayaa xadiiskii rasuulkaana u daliila idaa maata bnu aadam inqaaca camaluhu ila min alaa sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi wa waladin saalixin yadcuu lah imaam muslim min xadiii abi hurayra imaam muslim soo saaray dawaa kayd buu u noqonayaa qofka wuxuu yidhi sheekhu wayajri waa faydaya huwa cilmigu maa ay maladika ayuu faydayaa bicaynika ee istaqara sugnaaday bicaynika ishaada ku sugnaaday oo min khishaaha ay min khishal cayni isha daboolkeeda xaalada uu yahay wayahdiika waa hanuuninayaa cilmigu aariiqa jidkuu kugu hanuuninayaa idaa dalalta markaad ambatana isaga ayaa ku hagaya oo wadadi dhabta ahayd kugu hanooninaya wa taxmilu waxaad ka xambaaran minhu cilmiga xaggiisa waxaad ka xambaaran taajan taaj baad xambaaran fii naadiika fagaarahaaga dhexdeedaanad ku xambaaran aggaa ku xidh wa yaksuuka waa kuuwin ilmigu aljamaala qurux buu kuuwin idaa carayta buu noo qoray idaa carayta waxa fiican idaa carita ficilku waa cariya yacraa min baabi ariya iyo caraa laakiin halkan wuxuu saan u keenay uun wuxuu ugu xambaarayaa rada fidxinteeda waa wasanka wey waxaa horo dhanba wada fadxisan yahin sooma yaa intabahta bal soo eeg dib usoo wada raac u wada fadxisan waa cariita wey ficilku waa cariye weeyaan yanaaluka waa ku soo gaadhayaa nafcuhu cilmiga nafcigiisa iyo dheeftiisu maa muddada ayuu ku soo gaadhayaa dunta tahay xayan mid nool adigoo nool ayaabad cilmiga nafcigiisa daaqaysa wayabqaa waa hadhayaa dikruhu cilmiga xuskiisu waa kuu hadhayaa laka adiga in dahabta haddii aad dhimato imaam bukhaari imaamu muslim way xusisaa taariikhdu mar kasta waa inagaa le raximahumullah sooma aaway dadkii la noolaay dad baa la noolaaye dee kamay teginba wax taarikhdu ku xusto marka adiga oo xitaa dhintay ayaa waxa weeyaan cilmiga xuskiisii ku yaala waa sharaf weey wax laga raadiyaana waa cilmi uun huwa alcadmu lmuhanadu laysa yanbu tusiibu bihi maqaatila man aradta wakanzun laa takhaafu calayhi lisa khafiifu lximli yuujadu xayu kunta yaziidu bikahrati linfaaqi minhu wayanqusu in bihi kafan shadadta wuxuu yidhi huwa cilmigu alcadbu waa seef almuhanadu hindiya loo nisbeeyey laysa ma aha huwa cilmigu yanbuu mid sarmaseegtaynaya maaha mid afbeelaya maaha tusiibu waxaad ku asiibi bihi ay ayilcilma cilmiga waxaad ku asiibi maqaatila man ay maqaatila aladii kii halbowlayaashiisa aradta adoontay adigu manka adoontay wa kanzunay wa huwa cilmigu kanzun waa kayd kaydka oo laa takhaafu aanad uga baqayn calayhi kanziga lisaatuug aanad uga baqayn khafiifulximli khafiifulxamli khafiifulximli ay huwa cilmigu khafiifulximli xambaarashadiisa iyo qaadashadiisu mid ay fudud tahay weeyi yuujadu waa la helaa huwa cilmiga xayu kunta makaanka aad tahay mawjuudan fiihi mid laga helo meel alle meeshaad joogtid buu kula jooga yaziidu waa ziyaadayaa huwa cilmigu bikatrati linfaaqi bixinta faraha badan buu ku siyaadayaa minhu ay min alcilmi cilmiga xaggiisa laga bixiyo wayanqusu waa nuqsaamayaa huwa cilmigu in shadadta haddii aad adkayso kafan curcur haddii aad ku adkayso bihi ay bilcilmi cilmiga aad ku adkayso yanqus waa nuqsaami ila cilmigu ka soo warramaya cilmigu waa cadbi waa seef cadbigu waa asayfu qaati waa seefta af badan ee wax jarta sayfun cadbun baa la dhaha ay sayfun qaaicun wey macneegu waana almuhanadna waa maa sunica min asuyuufi fi bilaadi lhindi waa seefaha lagu sameeyo waxa weeyaan hindiya waxayna ku caan baxday waxa weeyaan inuu afgoogu aad iyo aad u khatar u yahay marka muhanad nisbadaasi qiyaasi maaha hunduwaaniyuna waa la odhan karaa bacd culamaa waxay leeyiin maya muhanadkani waaba ismu faacil oo hanado ugu afeeyey buu ka hanado ugu afeeyeya ayuu ka laysa yanbu naba yanbu naba sayf can dariiba seeftii baa ka booday wixii lagu dhufanayay waa markay ka daciifta ay jari weydo naba sayfu can dariiba saasaa loo adeegsadaa marka laysa yanbu waa maxay asiibitaanka iyo helitaanka lala helayo ma seegayso oo marsar ma seegtaynayso maqatil waa jamcu maqtal waa ruuxa halbawlihiisa wey waa meesha kolka lagu dhufto aanu ka kacayn maqatil waa jamcu maqtal waa halbawlaha wey aradda waa mantaasi siladeedii weeye caaidkiina wuu go-an yahay oo waa huwa an yakuuna mutasilan wa an yakuuna ficlan taaman oo wasfan hayra silati al inti wey wuxuu yidhi cilmigu waa kayd cilmigu marka taa hore cilmigii wuxuu ku shabahayaa seef af badan oo lagula dagaalamayo dadka ahlulbidaca iyo ahluljahaalaadka waayo bidcadoodii waxaa dilaya dee seef maaha waa cilmi cilmigiibu markaa ku shabahayaa seefuu ku shabahaya xujada aad kaga badinaysaa waa maxay ma may waa maxay waa cilmi wey markaa seeftan uu sheegaya waa cilmiga weeyaan cilmiga wey wa kanzun laa takhaafu calayhi lisa ilmigu waa kayd tuugna ugama baqaysa inuu tuug daba qaatana ya ugama baqaysa hadda laska qaadanya khatar baan lahay soma lamama seexdande nin kastaa ugu fara adagay adduunyadaba lagama seexdan soma la adkey mooyaane cilmigana maa seexatan ilaa aad afiisatid mooyaane marka waa kayd laakiin isagu muxuu la dheeryaha adduunyadii kaydkaasi isaga tuug ya ugama baqaysidoo furayaal badan iyo waxba uma qaadanaysid isaga weliba wuxuu la dheer yahay khafiifu lximli qaadashada cilmiga la qaadanaya way fudutahay addunya haddaad waa khatar soo maa furokin yaana qaadi karayn iyadiina iska daaba soo isaga qaadashadiisa xitaa fudud markaa tambiih xamli bay noo qoraya xamli axmaal baa lagu jamciyaa uurkiibuu kaa noqon laakiin waa ximli waa mualla baa kelmadaha mualaka muala qudr baan arki doona waa la godi waa la hoos dhigi doonaa waa la kordhigi doonaa laakiin macnaha kala dadwanaanaya markaa ximli weeyaan wax dhabarka lagu qaado ximli baa loo adeegsadaa bikasri lxaa meel alle meeshaad joogtidna isagu kula jooga waan ka imid iga soo dabadira ma jirto lakin addunyada iga soo dabadira la dhahda soma markaa isagu kula socda markaa wuxuu ku tilmaamayaa beytkaa labiyo tobnaad waa kayd qaadashadiisuna ay fududahay saaxiibkiina aan ka faaruqayn tuugna aanu uga baqayn laakiin liana alcilma xaqa alcilmi maa kaana maxfuudan fi suduur cilmiga dhabti waa ka lagu haysto laabaha ka lagu haysto wey ah, laysa maktuuba fi suduur waata loo tiriyo imaamu maalik inuu yidhi laysa bicilmin ma xawa lqamatiru malcilmu ila ma wacaahu sadu cilmi maaha waxaa xaashiyadaha ku qoran laakiin cilmigu waa maxay waa waxa laabuhu ay koobeen wey waata imaamu shaaficina loo nisbeeyo inuu yidhi cilmii macii xayumaa yamantu kaana macii qalbii wacaaun laa batnu sanduuqii in kuntu fi lbeyti kana alcilmu fiihi macii ow kuntu fi suuqi kaana alcilmu fi suuqi wuxuu yidhi cilmigaygu ila socdaa meel alla meeshaan u qastiyaba wuu iweheliyaa qalbigaygaa weel u ah laakiin jiro buy sanduuq cilmigaygi kuma jiro in kuntu fi lbeyti kaana alcilmu fiihi maci haddaan guriga joogo dee ila joogaa wa in kuntu fi suuqi kaana alcilmu fi suuqi haddaan suuqa joogana dee cilmigu suuquu ila joogaa laabtan ku haystaa buu marka culimmadu aad iyo aad bay u dadaaleen waxaa lasoo naqliya imaamu axmed in xifdisanaa hal milyan oo xadii oo macal sanadkooga imaamu bukhaari sita mia alf xadii inuu xifdisanaa weliba saddex oo kun inuu xifdisanaa sida mid inaga inaga mid uu xifdisan yahay qulwalaha qulwala mid buka ishkaal gelaya saasoo kale u xifdisana waxaa lasoo naqliyaa abu zurca araazi inuu xifdisanaa hamsa mia alf xadii sidaasay culimmadu imaam rax ibn rum buu sheegay markuu lahaa faxfad fakulu xaafidin imaamu beydka saddex iyo tobnaad wuxuu ku tilmaamaya zakaat lcilmi cilmigu zaku leeya zakada cilmiguu ku tilmaamaya wuxuu ka sheegay alinfaaqu minhu in wax laga bixiyo markaa beydka lab iyo tobnaad waa ka leeya ibnulqayim wuxuu ka ohanaya kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada mujaladka koobaad safxadda afar labaatan iyo ko wuxuu odhanaya ina hina almaali maqruun bاlkhawfi wاlxusni fahuwa xaziinu qabla xusuulihi khaa'ifu bacda xusuulihi وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور wuxuu odhanaya hodantinimada maalka waxaa lala xidhiidiya cabsi iyo werwer ruuxu waa mid murugaysan oo werwersan intaanu helin maad heli maad heli maad gaari buu ka werwersan yahay khaaifun bacda xusuulihi markuu helana uu baqayaaba muu kuu joogi maa lagaa dhici labada goorba werwer kama maqno mar oo maal badan uu helana cabsidii baa kusii badanaysa laakiin hodantinimada cilmiga waxaa lala xidhiidiyey amni faraxti suruur raaxo waxaasoo dhan baa iyada ku guda jira ibnulqayim baa odhanaya ibnulqayim ayaa waxaa kaluu odhanaya ina alcilma yaxrisu saaxibahu wa saaxibu lmaali yaxrisu maalah qofka cilmiga u saaxiibka cilmigaa isaga gaarhka ka hayaba oo cidda waxa khaladka u didaya ka hor jooga waa cilmiga laakiin qofka saaxibulmaalkii isagaa ilaalinaya maalkiida isagaa heegana laakiin qofkii saaxibulcilmiga ahaa cilmigii baa isaga ilaalinaya baydka saddex iyo wuxuu ku tilmaamay inuu zakada cilmiga oo ah an yuzakiya alinsaanu can cilmihi bitacliim inuu ka sadaqeeyo oo ka sakeeyo cilmigiisa baritaan uu sii gudbiyo ummadda uu gudbiyo waana maqsuudka uga jeedo bilinfaaqi minhu nabiguna sal lahu aleyh wasalam wuxuu ku waqfiyey oo ku joojiyey khayriyada mutlaqada ah cala tacalumi maqruuna bitacliim in la barto cilmigii kadibna la sii gudbiyo khayrukum man tacalama alqur'aana wa callama ibn uthaymiin wuxuu odhanaya fii sharxi kitaabi xilyati aalib ilcilmi wuxuu ku odhanaya safxadda boqol sagaashan iyo laba fi lfasli saadisi zakaatulcilmi markuu dha wuxuu ohanaya soo sharaxaya wa wajhu ziyaadati wejiga cilmigu uu ziyaadaa ana alinsaana idaa callama annaasa makaha cilmuhu fii qalbihi wastaqaraa wa idaa hafala nasiya saasuu odhanaya ibnu cuthaymiin insaanku haddii dadka cilmigii uu baro cilmigiisi waa u sugnaanaya qalbiguisuna ugu sugnaanaya haddii uu hilmaamona wuu iska ilaawayaaba cilmigiide uba ilwaawaya wuxuu odhanaya cabdullahi bnu mubaarak man bakhila bilcilmi ubtiliya bialaain qofka cilmiga la bakayla wixii u bartay saddex arrimood baa ayaa lagu imtixaama o imaa an yamuuta fayadhaba cilmuh inuu dhinto cilmigiisina raac la dhinto de dhimatay de inuu kula dhintay adaan gudbin sooma uu raacay aw yansaah inuu ilaawaba hadduu halkii ka qaadi waayo aw yadfaca sulaana inuu suldaan iska raaco cilmigiiba halkaa ugaga dhexbaxo saddexdaa arrimood baa lagu imtixaamaa qofka cilmigiisa la bakayla markaa ruuxu waa inuu gudbiyo oo dacwadda u wado maawardi wuxuu odhanayaa uma lahu bitacliimi nafcaani ruuxa wax dhigayaa dhigitaankaa uu gudbinaya laba nafci buu ka helaya axaduhumaa maa yarjuhu min hawaab illahi tacaala waa ta ugu horaysa oo ah iyo abaalmarinta ilaahay uu ka rajaynayo wanafcu haani wuxuu odhanayaa nafciga labaad ziyaadat lcilmi wa itqaanu lxifdi waa inuu cilmigii isaga u ziyaado xifdigiisiina uu ku sugnaado ibnulqayim baa soo mar labaad wuxuu odhanaya ina almaala tudhibuhu nafaqaatu wlcilmu yasku cala nafaqa maalka waxaa nuqsaamiya bixitaanka la bixiyo haddaed boqol haysood kontan bixisay de xaqiiqaan eeg sadaqad waxba ma nuqsaamisa laakiin siday indhuhu arkayaan wuu nuqsaamaya sooma de konton baaba ka dulduulay wlcilmu yasku cala nafaqa cilmigu laakiin isagu wuxuu ku siyaadayaa bixintaa wax laga bixinayo uu kuu siyaadaya dad qulwalaha taqaanid qof aad u marisid wuu kuusii kordhaya maalin huwa cilmigu alcaddu waa seef almuhanadu la afeeyey ama hindi loo nisbeeyey laysa ma aha huwa cilmigu yambuu mid afbeelaya ma aha tusiibu ku asiibaysaa bihi ilmiga maqaatila man ay maqaatilo ladii kii halbowlayaashiisa aragta adoontay adigu hu manka wa kanzunay wa huwa cilmigu kanzun waa khabarun limubtadain maxduufin kaydkaasoo laa takhaafu aana u cabsanayn calayhi ay cala alkanzi kaydka dushiisa lisaa wax tuugawga ma cabsanaysid nakiratun fi siyaaqi nafyi tufiid lcumuum haba yaraada haba weynaada xaba tuugaga ma baqaysid khafiifulximli huwa cilmigu khafiifulximli xambaarashadiisa iyo qaadashadiisu waa mid ay fududahay wey waa mid ay fududahay yuujadu waa la helaa huwa cilmiga xayu kunta meesha lagaa helaa laga helaa ood kaanada ka dhigtid taamade yuujadu waa la helaa huwa cilmiga xayu kunta meesha lagaa helo eed joogtid xayu kunta meeshaad joogtid ayaa laga hela maxaad munaasab siinaysaa yuujadooda ama taamadii ka dhigo waxaad ka dhigataa naaqisadiio khabarkiibaa go-ande yuujadu waa la helaa huwa cilmiga xayu kunta meesha mawjuudan fiihi aad jooga yaziidu waa ziyaadaa huwa cilmigu bikatrati linfaaqi bixinta faraha badan buu ku ziyaadaa minhu cilmiga xaggiisa wax laga bixiyo wayanqusu waa nuqsaamaa huwa cilmigu in shadadta in tanficlu shardigeega waxaynu ka fahmaynaa shadadtada dambe waad fahamtay ma markaa jumlada noqonaysaa mufasiray noqonaysaa jawaab shardigiina waxaynu ka fahmaynaa yanqusudan hore u fiirso wa yanqusu waa nuqsaamaa huwa cilmigu in shadadta haddii aad adkayso kafan kaf haddii aad adkayso bihi ay bilcilmi cilmiga aad ku adkayso shadadta aad adkayso yanqus waa nuqsaamaa huwa cilmigu wuu nuqsaamayaayo wuu kaa dhinmayaa halkaa maanta aan wallahu aclam subxaanaka allahuma ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk